alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wala aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaah wa bacd waxa aynu dhammaynay ama aynu waxa weeyaan inoogu dambeeyey xadiisu jibriil alayhi الsalaatu wasalaam sharaxiisii oo aynu dhammaynay xadiiskaasna Eh, masaa'il badan oo laga qaadanayo waa sheegnay waxaana ka mid a ah masaa laga qaadanayo mid weeye marka ay mas'ala kaa ishkaal gasho inaad u noqoto cidda ahlulcilmiga ah masale diini markay kaa ishkaal gasho inaad u noqoto cidda cidda ahlulcilmiga ah oo aanad adigu toosan cidda cilmi iyo diin loo qirsan yahay eh, culimada muslimiinta ka mid a ah inaad inaad u noqoto iyaga weydiiso khaasatan waxyaabaha mushkilaadka ah ee fitanka ah iyo bidaca ah waana siday sameeyeen labadii nin ee taabiciinta ahaa ee cabdullaahi bn cumar khadaab xajka ugu tegey cabdullahi bn cumar khadaab xajka ugu tegey waxaa kaloo xadiiska fawaaidda laga qaadanayo ka mid ah inay bannaan tahay caalimka isagoo fadhiyan in wax la weydiiyo kadalika ay bannaan tahay isagoo socdana in wax la weydiiyo waayo yaxya bnu yacmur iyo saaxiibkii cabdillahi bn cumar ma isagoo fadhiya wax weydiiye mise isagoo socda isagoo socda faktanaftuhu ana wa saaxibii waxaa kale oo laga qaadanayaa inuu qof masale uu garanayo uu weydiin karo caalim isagoo ujeeddada uu leeyahay ay tahay maxay inuu dadka u faa'iideeyo inuu dadka u faa'iideeyo waxaa kaloo laga qaadanayaa inay malaa'igtu inay dadka isu ekeysin karto oo ilaahay siiyey qudradaas ama maqdiradaas ya inay malaaigtu tashakusho rasuulkeenna sala allahu alayh wasalam eh, jibriil laba jeer buu sidii allah u abuuray uu ku arkay inta kalena wuxuu ugu iman jiray maxay suuro nin saxaabiya oo aada u qurux badnay oo dixiya ibnu khaliifa alkalbi la odhan jiray oy saxaabada rasuulku yidhaaheen kaana min ajmali cibaad illaahi dadka qofka ugu qurux badan buu ahaa yani ama dadka kuwa ugu qurux badan buu ka mid ahaa ay yidhaahdeen ayuu isku soo mateli jiray malaaigtu bilaadanka isku soo mateli kartaa maqdirada alla siiyey kadalika jinkuna waa la mid jinkuna waa la mid loomana deliishanayo taasi dadka qaarkood waxay yidhaahdeen tamhiilka malaa'igtii Ah, iyo saxaabadii la matelayo ee filimaan laga matelayo waxaa u daliila in jibriilba uu bini aadan isu ekeysin jiray ya salaam war istidlaal fiicana ya oo jibriil allah taa siiye ya bal ninkan muslimkee isu ekeysiinaya abujahal ee gaalnimadu abujahal ku hadlo o dhan daldalaya ya maa xukmuhu culimadu waxay dhahan qofka gaalnimo ku hadla isagoo mukhtaaroon la qasbin oo hadalkaa u qasdinaaya yani waxa weeyaan ku hadalkiisa khatar buu ku gelayaa khatar badan buu ku gelayaa mumkin inuu ku gaaloobo ma garat hadduu u kaso shay gaalnimo ah isagoo mukhtaara inuu ku hadlo oo wax qasbi jirin walaalayaal aadaabta mutacalimka markuu macalinkiisa wax weydiinaayo waa laga qaadanaya xadiiska waxyaaba xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mid ah macallinkaaga mararka qaarkood inaad ugu yeedhi karto magiciisa oo jibriil nabiga muxuu ku yidhi sal alla alay wasalam yaa maxamed culimadu waxay idhahdeen oo see taa looga daliishanaya jibriil isagaaba macallin ahaaye sida masalada looga deliishanaya jibriil waa mucallimu nabiy alayhi isalaatu wasalaam culimada waxaa looga deliishanayaa ficilka jibriil uu sameeyey nebigu u qiray saxaabadu inay samayn karaan ayay ayay daliil u tahay saasay culimadu u sheegeen waxyaabaha xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mid ah waxa aanad garanaynin inaad ka joogsato haddii masale diiniya lagu weydiiyo inaad garanaynin inaad ka joogsato ad allahu aclam waana da'biga ahlulcilmiga ahlu sunnaah culimada xaqa ee isla shareecada taqaana da'bigoodu waxa weeyaan isma kelifaan wixii masaa'il ay garanayaanna waa sheegaan wixii aanay garanayninna iskuma kelifaan iskuma kelifaan naam waxyaabaha xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mid ah ama laga qaatay bidaca iyo khatarnimadeeda iyo saxaabada rasuulka sal allahu alay waslam iyo biica ay ugu adkaayeen cabdullaahi ibni cumar saddex iyo labaatankii ugu dhintay yani qadariyo wakti horey soo baxday qadariyo wakti horey soo baxday wa maca daalika waad aragtay sidaa uu ugu adkeeyey hadalka cabdullahi ibn cumar khataab culimmaduna waxay idhahdeen qadariyada diiday cilmiga ilaahay ee ilaahay waxa dhacaya iyo waxa dhici doono midna ma oga markuu dhaco mooyaane waa gaala bay dhahen culimadu gaala weyan bay culimadu dhahen shuuf cabdullahi bni cumar cabdillahi bn cumar wuxuu yihi waxaad u sheegtaa inaanana beri ka ahay saxaabadii rasuulkuna beri ka yihiin ya iyaguna ay beri iyo dayro naga yihiin ilaahayna aanu waxba ka aqbalaynin hadday xataa mil al uxudin dahaban bixiyaan xataa yuuminuu bilqadar waay arkaanta islaamka iyoynay shan tahay masaaisha kalena waa cad yihiin islaam iyo iimaan markay isu yimaadaan iyo sida loo fasirayo iyo masaail kale <coughs> alxadiid athali can abi cabdiraxmaan cabdillaahi bni cumar khadaab radi allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaqulu bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh wa iqaami asalaati wa iitaa'i azakaati wa xaji ilbeyti wa sawmi ramadaana rawahu lbukhaari wa muslim lbukhaari wa muslim waxa uu leeyahay abi cabdiraxmaan waa cabdillaahi bn cumar khaaab cabdillahi bn cumar ibn khaaab wuxuu leeyahy qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nebiga ayaan maqlay oo yaquulu leh buniya alislaamu calaa khamsin islaamka shan shan qawaacid ayaa lagu dhisay shahaadati an laa ilaha illa allah baa lagu dhisay shahaadati waxaa laga bedelayaa ah, maxay khamsin shahaadati an laa ilaha illa allah nacam waay shahaadati an laa ilaaha ila allah in la qiro inaan alla xaq lagu caabuda jirin alla mooyaane waana muxamedan cabduhu warasuuluh nebiyu llaahi maxamedna inuu addoonkii ilaah yahay aanu oo aanu maaragtay eh, ilaah ahayn iyo macbuud la caabudo eh, wa rasuuluhu rasuulkiisa inuu yahay oo u khaliga ka fadli badan yahay maxaanu nidhi eh, cabdun falaa yucbad warasuulun falaa yukadab wa iqaami salaati salaadii oo la ogo ayaa ka mid ah oo waktigeedii la tukado shuruuddeedii iyo arkaanteedii in loo dhammaystiro wa itaai zakaati zakadoo la bixiyo ayaa lagu dhisay waxaji lbeyti beytkoo la xajiyo iyo wa sawmi ramadaana ramadaan oo la socmo xadiiskan xadiis cadiima weeyaan waxaana ahlulcilmiku tilmaameen inuu axadu qawaacid ilislaam yahay axadu qawaacid ilislaam wa jawaamicu lkalimi sala allah aleyh wasalam waxaanuu nebigu sheegay in islaamku shan rukni uu leeyahay muxuu kaga duwan yahay xadiiskani xadiiskii jibriil wuxuu kaga duwan yahay xadiiska jibriil wuxuu sheegay inuu islaamnimadu ay in lagu fasiray shan shay xadiiskana wuxuu la dheer yahay in shantaa shay ay dacaa'imta iyo iyo tiirarka islaamku uu ku taagan yahay yahay nacam waxaanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku shabahay islaamnimadii waa shay macnawiya ah guri oo kaleo shay maxsuus ah oo shan tiir leh shantaa tiir la-aantoodna aan istaagaynin aan istaagaynin marka waa sidaas shahaadati an laa ilaha cabdillahi bn cumar khadaab radi allahu canhu abu cabdiraxmaan oo saxaabi ka mid ah saxaabada rasulka sal allahu alay wasalam waxaana uu ka mid yahay lixda saxaabi axadu sita almukfiriin lixda saxaabi ee ugu badan axaadiista nebiga dadka wariyey saxaabada rasuulka sal alla alay slam ugu axaadiista badan waa lix ahlucilmiga qaarkood maxay sheegeen inay mise yihiin toddoba axadu sita almukfiriin wey wa axad alcabaadilati alarbaca wa axad alcabaadilati alarbaca waay waxaa uu xaadiray khandaq iyo wixii ka dambeeyey oo uxud muu xaadirin waxaanu dhintay maka ayuu ku dhintay toddobaatankii hijriga kadib yani markii la dilay cabdullahi bnu zubayr wax yar kadib isagoo siddeetan sano ama siddeetan jir dhaafay ayuu dhintay radia allahu canhu xadiiskani sidaanu sheegnay waa xadiis ka mid a jawaamicdii nebiga calayh isalaatu wasalaam ama eh, xadiis ka mid a qawaacidda islaamka calaa khamsin waxaynu hi waa khamsi dacaa'ib ama amsa khamsi qawaacid riwaayaadka qaarna waxaa ku soo aroortay inuu nebigu yihi sal allahu alay wasalam bunya alislaamu calaa khamsi dacaa'im ayaa kusoo arortay waay shahaadatii sidaynu sheegnay in la hoos dhigo waa sida ugu fiican waa sida ugu fiican oo laga bedelo calaa khamsin shan baa lagu dhisay shahaadati an laa ilaha illa allah baa lagu dhisay sidaa la yidhahdo waxaa kaloo banaani caraab ahaan inaad tidhaa shahaadatu oo aad ka dhigto aad ka dhigto khabar mubtadihiisii xadfan yahay axaduhaa midkeed axaduhaa midkeed shahaadatu an laa ilaaha ila allah weeye inta kalena aad ku cadafto waxaa kaloo bannaan inaad khabar ka dhigto inaad ka dhigto waxa weeye mubtade khabarkiisii go-an yahay oo aad tiraa minhaa waxaa iyada kamid ah shantaa waxaa minhaa iyadu kamid ahaaday shahaadatu an laa ilaha ila allah lakin sida hore ayaa ayaa caana ama axsana siday culimadu ka tilmaameen arkaanu lislaam ama islaamku tiirarka uu ku taagan yahay ee waaweyn inay shanta yihiin wahuwa huwa kadalik wa huwa kadalik waxay ahlulcilmiga qaarkood an maxaa jihaadkii loo sheegi waaye jihaadkii maxaa loo sheegi waaye waxay culimadu yidhaahdeen jawaabaa lagaga jawaabay ka mid a jihaadku ma fardu kifaaya mise waa fardu cayn jihaadku min xayu alasl waa maxay waa fardu kifaaya a shantanina waa fardu cayn ciddi ay ku waajibeen maxay ku yihiin fardacayn waay riwaayaadka qaarkood iminka riwaayada matniga inoogu taalla eh, xajki iyo soomka kee baa la horreysiiyey xajkii baa la horreysiyey waxaa soo arortay riwaayaad sheegaya in soomka la horreysiiyey ayaa soo arooray ismana diidayaan ayay culimadu yidhaahdeen oo wawdu tartiib ma faa'ideyso wawdu tartiib ma faa'ideyso haddii lagu dhaha jaa a zaydun camru ya jaa zaydun wa camro inay wada yimaadeen unbay ee koodee soo horreeyey ka dambeeye xagga dikriga la sheegay oo camara soo horrayn kara a marka wadu tartiib ma faaidiso wawdu tartiib ma faaidiso sida awgeed culimadu waxa dhan wawdu haddaan qariino kala raacin tartiib ma faaidiso sida awgeed wa kuluu sharabu lagama deliishanayo sida dadka qaarkood yidhaahdeen qaacida caafimaad ahoo waxa weeyaan in akligii shurbi uu kala dambeynaya waxay ku dhisantahay inay wowdu tartiib faa'iideyn waay rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam waxa uu ku shabahay waxa uu ku shabahay sidii aanu sheegnay wuxuu ku shabahay islaamkii beyt guri la dhisay oo dacaa-im shana ku taagan ah dacaa'imshana ku taagan oo shantaa dacaa'ima aan ka maarmaynin aan ka maarmaynin qofka shantan mid kamida ka taga bal ka warrama culimadu waxay idhahdeen qofka ka taga shahaadateynka isagu inuu inuu inuu gaal yahay o islaamka ka baxayo waxa weeyaan ama diiday inuu qiro yani waxa weyaan ishkaal ma laha kuwa kale afarta kale ee soo hadhay salaada oo la isku khilaafsan yahay qofkii ka tegey waxa weeyaan kuwa kale ee afarta ah hadduu qofku juxuud uga tago juxuud oo uu inkiro wuu ku gaaloobaya wuu ku gaaloobaya siay culimadu tilmaameen uaa salaad wax la yidhaha ma jirto soon wax la yidhaha wax jiro xaj xaj laanine dadka ka fadhiista sidaa u yidhahdo oo uu inkiro haddii laakiin aanu juxuud uga tegin ee uu kasal uga tago iyo shaydaan oo ka qaalib noqday iyo cajzi ku dhacay iyada warkeeda waynu u iman doonaa salaadana waa la isku khilaafsan yahay aqwaalina waa ku sugan tahay waynu u iman doonaa xadiis kale oo soo socda ayaynu ugu iman doonaa waay <clears throat> ayaynu ugu iman doonaa shantaa rukniya nebigu uu sheegay shahaadateynka kadib waxaa ugu weyn salaada salaada ayaa ugu weyn ya waa camuud waa lafdhabarta dhabarta ku taaganta walihaada ayaa rasuulku sal allahu aleyh wasalam waxa uu sheegay inay tahay awalu maa yuxaasabu bihi lcabdu waxa ugu horreya qofka laga xisaabinayo hadday u hagaagtana camalkiisa inta kale hagaagiso kadalika nebigu wuxuu sheegay in waxa weeyaan muslim iyo gaal lagu kala saaro muslim iyo gaal salaadda ay ku kala baxaan bayna alrajuli wa bayna alkufri washirki tarku salaa nebigu wuxu uhi man taraka salaata faqad kafar nusuus adag baa kusoo aroortay ahamiyadda ay leedahay darteed oo adiga garanaya halka lagu soo faral yeelay iyo nebiga sala allahu alay wasalam la dheelmiyey zakadu waa qariinat sala qariinat asalaa mana kala hadhayaan xajku fadli aad iyo aad u badan buu leeyahay oo dee nebigu waa ka sheegay qofka xajiya ee xajkiisa macsiyo iyo bidco iyo gaalnimo ka ilaaliya sunadii rasuulka sala allahu alay wasalam ku raad jara inuu inuu dunuubtiisii isagoo ka ah sidii maalintii hooyadii dhashay uu ka ahaa inuu soo noqonaayo inuu soo noqonaayo naam <clears throat> xadiidka waxaa soo aroortay lafdi alfaadiisa ka mid ah oo uu yihi cabdillaahi bni cumar khadaab buniya alislaamu calaa khamsatin muslim buu ku jira calaa an yuwaxid allahu in ilaahay la keli yeelaa lagu dhisay shan baa islaamka lagu dhisay calaa an yuwaxad allahu in ilaahay la keli yeelo cibaadada loo keli yeelaa islaamka lagu dhisay waa maxay waa macnaa shahaadatu an laa ilaha ila allah nacam waxaynu sheegnay lafdatu tawxiid inay tahay maxay lafdi sharciga aan istidraaka marka khada shalay toole aan sheegay aan istidraaku waxaynu sheegnay lafdatu tawxiid inay sharci tahay soo ma oo ay ku soo aroortay axaadiista saxiix muslim ku taalla oo ay ka mid tahay xadiisu jaabir fa ahalla rasuulu llahi sala allah alay waslam bitawxiid waxaynu sheegnay in axaadiista ay ku soo aroortay ay ka mid tahay ibnu judcaan in nebiga la weydiiyo la yidhi nin gaalu ahaayo gaalnimo ku dhintay nin ixsaan badan oo masaakiinta iyo dadka jilicsan iyo sadaqada iyo ku dadaala ayuu ahaa ayanfacuhu dalik marka waxaynu sheegnay inuu nebigu yihi ama inahu law kaana aqara bitawxiidi la lanafacahu dalika warkaasi sidaasa xuma aha ibnu judcaan markii nebiga la weydiiyey xadiiskiisu caaisha warisay fi saxiix muslim buu ku jiraa markay nabiga su-aasha caaisha warisay tiri ninkaas uu ixsaan badnaaye ixsaankiisii wax ma ku helayaa nebigu wuxuu ku yidhi laa yanfacuhu law kaana liannahu lam yaqul yowman rabbi ikfir lii khaiati ywma ddiin rabbi ikfir lii khatiati yowma ddiin ibnu judcaan warkiisu waa sidaas rasuulku wuxuu yihi maalin keliya rabbigii muu dembi dhaaf weydiisan bimacnaa muu islaamin laakiin ninka nebigu yihi ama inahu law kaana aqara bitawxiidi lanafacahu dalik waa nin la yidhaahdo alcaas ibnu waa'il xadiiskiisana waxaa wariyey imaamu axmed min xadiisi camr bn shucayb can abiyi can jaddi nin baa u yimi nabiga alayh isalaatu wasalaam hishaam la yidhaahdo oo caas ibnu waa'il dhalay markaasuu wuxuu yidhi aabbahay wuxuu ku nadiray inuu boqol geelo gowraco nebi maxamedow walaalkay walaalkay wuxuu gowracay boqol hishaam wuxuu gowracay camar nin la dhaha nabiga u yimi wuxuu yidhi hishaam wuxuu gowracay boqol cafwan wuxuu gowracay konton hishaam wuxuu gawracay konton maxaa hadhay konton kontonkii kalema ka gowraca anigu markaasuu nebigu wuxu sala allahu alay wasalam ama anahu ama inahu low kaana aqara bitawxiidi fatasadatum canhu lanafacahu dalik haddii uu tawxiidka qiri lahaa oo markaa sadaqa iyo ka u bixin lahaydeen ka cumraysan lahaydeen dee way anfici lahayd dee way anfici lahayd xadiiskaa imaam axmed baa wariyey ninkan waa xadiiskaasi kusoo aroornay alcaas ibnu waail baa la yidhaahdaa xadiiska sanadkiisa dacfi baa ku sugan waxaa ku jira xajaaj ibnu ardaat laakiin culimada qaarkood waa xoojiyeen ama waa quweyeen sida sheekhulalbani o kale raximah llah waay calaa an yuwaxad allahu in ilaahay la keliya ilaa islaamnimadii lagu dhisay wa iqaami salaati baa lagu dhisay wa itaai zakaati wa siyaami ramadaana iyo walxaji riwaayada maxaa dambeeya xajkii soo ma markaasuu nin baa wuxuu ku yihi cabdillaahi ibnu cumar alxaju wasiyaamu ramadaan xajka horraysiiyo waxaa tira alxaju wa siyaamu ramadaan markaasuu cabdillahi bn cumar wuxu yihi la la la siyaamu ramadaana walxaj haakada samictuhu min rasuuli lahi sal alay slam haakada samictuhu min rasuuli lahi sal alla alay slam xata alalfaad maxfuuda cindahu hadhow mid iska imanaya adduunkan weri hayna markaas oranaya rawaadda xadiisku bashar bay ahaayeeno maaragtay caynkan iyo caynkan sheeki bereli waay waaya الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال xadaanaa rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam nebi maxamed baa noo waramay nebi maxamed baa noo waramay ya muxadisiintu waxay u isticmaalaan wixii ay ka maqleen mashaayikhdooda ama ruwaadda xadiisku xadaana waxay u isticmaalaan wixii ay ka maqleen mashaayikhdooda ama lagu dul akriyey iyaga oo waxa weeyaan mashaayikhda lagu dul akriyay iyagoo maqlaya xadaanaa rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam baa noo waramay wa huwa rasuulkuna asaadiqu kii runta badnaa weeye almasduuqu ee waxa uu sheego loo rumaynayey muxuu nagu yidhi ina axadakum midkiin yujmacu waa la ururinayaa khalquhu abuurkiisa fii batni ummihi hooyadii calooshiisa ayaa lagu ururinayaa arbaciina yowman afartan cisho nudfatan xaale uu yahay candhuuf uma yakuunu deedna wuxuu noqonayaa calaqatan xinjir buu noqonayaa dhiiga mila dalika intaasoo kale yani afartan uma yakuunu wuxuu ahaanayaa mudqatan waslad yar buu ahaanayaa mila dalika afartan kale uma yursalu lmalaku deedna malagii baa loo soo dirayaa fa yanfuku fiihi ruux wuxuu dabeedna ku afuufayaa ruuxdii ayuu ku afuufayaa wa yu'maru malagii waxaa la farayaa biarbaci kalimaatin afar kelmadood baa la farayaa inuu qoro bikatbi risqihi baa la farayaa bikatbi risqihi waxaad ka bedelaysaa biarbacin bikatbi risqihi baa la farayaa inuu arsaaqdiisii qoro xalaal iyo xaaraan iyo yaraan iyo badnaan waxay tahayba wa ajalihi iyo ajashiisii inuu qoro waxa weeyaan ayaa la faraya waxa weeyaan ama in ama ha dheeraato ama ha yaraato wa camalihi camalkiisii baa la faraya inuu qoro ama camal saalixaada ama camal sayiahaada ahaada wa shaqiyun baa la farayaa shaqi iyo mid guuldaraystay am saciidun ama mid liibaanay labada kii uu yahay fawallaahi allaan ku dhaa fawaladii allihii baan ku dhaartay laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin kayru allaha aan isaga cidaana in xaq lagu caabudin baan ku dhaartay in axadakum midkiin layacmalu waa samaynaya bicamali ahli ljanati camalkii ahlujanna u samaynaya oo camalkii ahlujannu ku dadaalaya oo uu aada iyo aad maaragtay ugu dadaalaya xataa maa yakuuna xataa maa yakuunu ilaa iyo ay ahaato baynahu isaga iyo wa baynahaa isaga iyo jannada ilaa aanay u dhaxaynin ilaa diraacun wax dhudhun la midi mooyaane fayasbiqu calayhi lkitaaba qadarkii baa ka dheeraynaya fayacmalu wuxuu samaynaya bicamali ahli nnaari camalkii ahli naarka ayuu samaynaya waa ku dhimanaya fayadkhuluha markaasuu naarku gelaya waina axadakum midkiin layacmalu waa samaynaya bicamali ahli nnaar camalka ahlunaar kuu samaynaya xataa maa yakuuna baynahu wa baynaha ila diraac waxa uu samaynaya camalka ahlunaarka oo macaasib buu dhex dabaalanaya iyo waxaa la kacaraysiiya ilaa iyo isaga iyo naarta aanay diraac wax wax diraac leegahay udhexeeyaan yani ilaa uu naar inuu galo ku dhawaado fayasbiqu calayhi lkitaab qadarkiibaa u dheeraynay ka dheeraynaya faya oo wixii loo qoraa ka dheeraynaya fayacmalu bicamali ahli ljanati camalka ahlu janna u samaynaya waa toobadkeenaya fayadkhuluhaa markaasuu intuu camalka ahlu jannaha ku dhinto loogu khatimo ayuu fayadkhuluhaa sidaa jannadii ku gelaya rawahu lbuhaari wa muslim hada alxadiid ayuha alikhwa waa axaadiista ahlulcilmigu ay yidhaahdeen waa axaadiista jawaamicda ah ee waxa weeyaan rasuulka sala allahu aleyh wasalam allah jala wacala uu siiyey weeye nacam xadiidkani cabdillahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu cabdillahi bn mascuud cabdullahi bnu mascuud waxaa la yidhaahdaa abu cabdiraxmaan alhudali alkuufi wuxuu ka mid ahaa saxaabadii waktiga hore islaantay xabashana u hijrootay kadibna usoo hijrootay madiina beder iyo mashaahiddii nebigu iyo dagaaladii nebiga oo dhan wuu ka qayb galay waxaanu ahaa nin nebiga calayhi salaatu wasalaam aada u laasima culimadii saxaabadana waa ka mid ahaa culimadii saxaabada waa ka mid ahaa mhm. waay waxa uu dhintay madiinuhu ku dhintay waxaa la dhahaa soddonkii hijriga kadib uu dhintay labiyo soddonkii waa la yidhi saddexiyo soddonkiina waa la yidhi saddexiyo soddonkiina waa la yidhi ayib maxaa loo sheegayaa mararka qaarkood <coughs> mararka qaarkood maxaa loo sheegayaa raawigu waktigu dhintay waa cilmi dhan oo ay ku xidhan tahay waxyaabo badan ay ku xidhan tahay marka sheegidiisa oo dadka qaarkood oo aan aan waxyaabo qaldan sheega ayaa waxa weeyaan ay ahlulcilmigu ku beeniyaan wararkooda taariikhu waa muhim ruwaaddii xadiiska warisayna taariikhdooda ahluxadiisku aad iyo aad ayay ugu dadaaleen xadiiskan cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu wuxuu leeyay nebi maxamed baa noo warramay wahuwa saadiqu lmasduuq huwa kadalik calayhi salaatu wasalaam muxuu u yidhi wahuwa saadiq lmasduuq culimadu waxay wuxuu u yidhi bay idhahdeen lianna wuxuu soo wado waa wax hayba warka uu ka sheekayn doono waa war hayba oo aan lagu ogaan karin ilaa can ariiqi eesh ilaa can ariiqi lwaxy ha xadiiskanna waa xadiis cadiima oo ka warramaya khalqiga iyo abuurkooda khalqiga iyo abuurkiisa khalqiga iyo abuurkiisa wuxuu yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam midkiin waxaa lagu ururinayaa fii batni ummihi nebigu wuxu uhi yujmacu waa lagu ururinaya ilaahay jala wacalaa waxa uu sheegay bilaadanka in biyo laga abuuray biyahaas oo ragga iyo dumarka ka yimaada oo labada qofa isqaba ka yimaada in laga abuuray ilahay wuxuu yidhi alam nakhluqkum min maain mahiin biyahaasi ilahay wuxuu tilmaamay inay biyo aada u liita yihiin yacni oo daciifa a ah. ah, walihaada ilah aayad kale wuxuu ku tilmaamay insaanka in laga abuuray min dacfin soo ma ayib ilahi wuxuu uhi fajacalnaahu bihi waxaanu ka yeelnay fii qaraarin makiinin meel ilaa shan ayaanu ayaanu dhignay oo raximkiia rasuulku wuxuu lehy sal allahu alay wasalam midkiin caloosha hooyadii ayaa lagu ururinaya culimadu waxay maxaa looga jeedaa lagu ururinaya waxaa looga jeeda culimadu idhahdeen marka biyuhu ay ku dhacaan raximka markay biyuhu raximka ku dhacaan biyuhu waxa ay culimadu yidhahdeen sida cabdillahi bn mascuud ba laga sheegay waxa ay ku faafaan xubin kasta oo gabadha jirkeeda ka mid a ah ayay galaan kadibna muddo kadib baa laga soo ururiya muddo kadib baa laga soo ururiya saa ogeed baa nebigu uri yujmacu fii batni ummihi culimadu waxay dhan waa ta keentay walaca iyo inay gabadhu rafaado markay uurka qaado a inay rafaado oo ay uurkii ku rafaado dee qof baa laga dheegaya jirkeeda qof baa jirkeeda laga dheegaya nacam rasuulkeenu sal alla alayh wasalam wuxuu sheegay inuu afartanka afartanka cisho hore nudfo ahaanayo iyo iyo maxay candhuuf afartanka ku xigana inuu calaqa ahaanayo calaqada waxa weyaan xinjir dhiiga ah. afartanka ku xigana inuu ahaanayo mudqa wax waslad hiliba yacni u eeg dabadeedna intaa kadib khalqigiisa la dhammaystiraayo oo malag loo soo dirayo malagga malaga la soo diraya boqol iyo boqol iyo labaatan cisho kadib waay dabadeedna malagaasi ruuxdii buu ku afuufaya ruuxdii ayuu ku afuufaya afar shayna waa qoraya afartaa shay dabcan ruuxda uu ku afuufaya biidni rabbihi weeyaan soo ma ha malaa'ig baa jira muwakalina biraxim a malaaig arxaamta alla u wakiishay ayaa jira markaasa waxay qorayaan ajashiisa ayay qorayaan waxay qorayaan oo inta uu noolaanayo ah inta uu noolaanayo ayay qorayaan qilatan wa kahra waxay qorayaan inta uu noolaanayo tuulan wa kasran waxay qorayaan risiqiisa qilatan wa kahra xalaalan wa xaraaman min ay jihatin buu kasoo geli doonaa wuxuu qorayaa ajashiisa xagga kisar ahaan iyo tuul ahaan inuu ama ajashiisu dheertay ama gaaban tahay wuxuu qorayaa camalkiisu saalix iyo taalix ku yahay wuxuu qorayaa inuu shaqi yahay iyo inuu yahay saciid allahu abar inuu shaqi yahay iyo inuu saciid yahay ayuu qoraya malagu allah caza wajalla u sheegaaya sida xadiista kusoo aroortay oo odhanaya sidaa iyo saa iyo saa yeel ma oga isagu isagu wuxuu ogaanaya marka loo sheego wuxuu ogaanayaa marka loo sheego inuu waxii ah, ilmaan la yidhi abuur ama waxa weeyaan inuu dakar yahay iyo inuu unfa yahay iyo inuu shaqi yahay iyo inuu saciid yahay markuu alla ogeysiyuu ogaanaya naam lakiin markii hore maxay ahayd geyb mutlaqa intaan malagga loo sheegin maxay ahayd qeyb mutlaqon cidina ogeyn laakiin markii malaga loo sheegay qeybkii mutlaqaay way ka baxday oo maxay noqotay qeyb nisbi ah qeyb oo maxay dee wax dadka qaarkood og yihiin oo dee malaa'igtiba o ogtay soo ma sidaa awgeed haddii ishkaal lagugu soo oriyo lagu idhaahdo oo dhakhaatiirtu say ogaadeen ilmaha caloosha ku jiraa inuu nin yahay iyo inuu gabarh yahay de saaxib marka horeba qeyb mutlaqa mu ahayn Ah, hortood bay malaa'igu ogaatay nacam hortoodba ayay malaaigta ogaatay nacam xadiiskani waa xadiis aada iyo aad u cadiim ah waa xadiis qofka muslimka ah ee u fiirfiir u fiirsaday ee dhuuxa uu aada u baqanayo bal hadalkan dhegeyso waxa uu yidhi cabdillahi bin mascuud ilaaha xaq lagu caabu ilaaha cid aan isaga ahayn aan xaq lagu caabudin ee kelidii un xaq lagu caabudaan ku dhaartay rasuulku wuxuu noo sheegay in dadka qaarkood ya nebigu wuxuu leeyahy fawalladii laa ilaaha hayru cabdillahi sacuud ba wuxuu ka wariyay inuu nebi maxamed yidhi allaha isagun xaq lagu caabudo ayaan ku dhaartay midkiin wuxuu samaynayaa camalkii ahlujannaha oo daacaadkii iyo cibaadaadkii ayuu ku dadaalayaa oo wuxuu ku dadaalayaa ma'muuraadkii inuu sameeyo manhiyaadkii uu ka tago salaaxa iyo cibaadada uu ku dadaalo towxiidkii uu ku dadaalo waxa weeyaan istiqaamadii uu ku dadaalo ilaa iyo inuu jannada galo ou dhinto wax yar oo diraac lamidi uga hadhaa oo uu ku dhawaado inuu saa ku dhinto markaasaa kitaabkii alla qoray iyo qadarkii kasoo dheeraynayaayo markaasuu ciribtiisa dib uga noqonayaa dabadeedna ha waxa uu samaynaya camal ahlunaar ah camal camaashii ahlunaar ku samaynaya iyo ciqaabta ilaah iyo cadaabkiisa iyo qadabkiisa lagu mudanaayey dabadeedna naartuu saa ku gelaya intuu dhinto yani yukhtam lahu esh yukhtamu lahu waxaa loogu khatimayaa binnaar kadalika buu leeyay nebigu calayhi isalaatu wasalaam waxaa jira mid cagsigii oo fujuurka iyo xumaanta iyo macsiyada aad iyo aad waxa weeyaan ugu dadaalaya oo mashhuur ku noqonaya ilaa iyo uu ku dhawaado inuu saa ku dhinto markaasaa kitaabkii iyo qadarkii ka dheeraynayaayo intuu toobad keeno ayuu toobada iyo camal saalixa ku dhimanayaa oo loogu khatimaya markaasuuse jannada ku gelaya salafku raximahumullah markay xadiiskan iyo axaadiis kale oo lamida maqlaan kaanuu yakhaafuuna jiddan aad bay u baqan jireen waa ka yidhi ibnu qayim raximahullah madaajica asaalixiin raggii rag ahaa waxa waxaa hurdo u diiday oo werwer isugu yimi waxa weeyaan khaatimo ka ay khaatimo xun ka baqayaan ayaa werwer isugu keentay akasaid ibnu qayim raximah llah ayib qadarka sidaynu soo sheegnay waa qeyb cidoogay ma jirto insaanka waxaa loogu khatimayo cidoogay ma jirto culimadu waxay qadarka laba midun baa lagu ogaada ima inuu nebigu ka warramo wa ima inuu dhaco labada midun baa lagu ogaada abalaamiduun ayaa lagu ogaa maraatibulqadarna waa soo sheegay marka arrintani arrintani siday u dhacaysaa waxay u dhacaysaa ilaahay jala wacalaa cilmigiisa wax walba gaadhay ee ilaahay ee waasica ah ayuu ilaahay jala wacalaa wuxuu ku ogaaday fulaanoo dadka ka midii inuu khaatimo xumo ku dambaynayo acmaal acmaal xunxun loogu khatimayo dabeedna cilmigiisii azaligaa ilaahay tuu ku ogaadun baa loo qoray cidaan allah in ogaan karta ma jirtaa fulaanoo dadka ka midana ilaahay jala wacalaa cilmigiisa waasica ah ee baliiqa ah yah waxa uu ku ogaaday waxa weeyaan in khayr loogu khatimi doono dabadeedna taas ayaa loo qoray marka waa kuwa salafku haddaad tafsi akrido xadiiskan sharaxiisa ibnu ibnu rajab markuu sharaxayo cilmi aada u badan oo khawfka iyo cabsida alla laga cabsanaayo iyo khaatimada siday selafka uga biqi jireen ku saabsan buu selafka kasoo naqliyey ayuu selafka kasoo naqliyay markaa inaad inaad istiraahdo adigu waxa weeyaan bilig aada isla tiraado haddaad salaaxa iyo maaragtay haddaad cibaadada ku fiican tahay inaad bilig isla tiraahdo oo aada istiraahdo cid kaa khayr badanba ma jirto maaha waa inaad rabbigaa weydiisato rabbigaa inuu khayr kuugu khatimo oo alla aanu ku aanad leexanin waa inaad weydiiso waa inaad ka baqdo waxa weeyaan khaatimo xumaanta waa inaad ka baqdo waa inaad jamciso inaad ilaahay rajo ku caabuddo oo wixii agtiisa yaallana aad rajayso khawfna aad ku caabuddo oo aad ka baqato suul khaatimati aad ka baqato hmm. waay <clears throat> waxa uu sheegay sheekhana sheekh cabdimuxsin wuxu uhi dadku dadku waa afar qaybood marka loo eego xadiiskan xaalkiisa waa man bidaayatuhu xasana wa nihaayatuhu xasana mid bilowgiisiina wanaag iyo salaaxuu ahaa wanaag iyo salaaxiina loogu khatimo iyo man bidaaya man bidaayatuhu sayi'a wa nihaayatuhu sayi'a iyo mid bidaayadiisu sayi tahay iyadii xumaantiina loogu khatimay labadaas waa isku cagsi soo ma ka saddexaad waxa weeyaan man kaanat bidaayatuhu xasana wa nihaayatuhu sayi'a waa waa qof bilowgiisii yani wanaagsanaa oo islaamnimadii iyo iimaankii haystay laakiin nihaayadiisi sayi'a noqotay mihaalkeedu waa maxay waa nimankii ridoobay markuu nebi maxamed dhintay sala allahu alayh wasalam soo dad badan may ridoobin oo diinta kamay noqonin oo siduu ku dhintay ya waxaa kaloo lami waxaa ka afraad waxa weeyaan buri sheekhu man bidaayatuhu sayi'a wa nihaayatuhu xasana mid markiisii hore aan addoon saalixa ahayn oo nihaayadiisu ay bidaayadiisu ay ahayd xas bidaayadiisu ay ahayd sayia mid xun ay ahayd wa nihaayatuhu xasana oo ilaahay khayr ugu khatimay iyo khaatimo wanaagsan sidii saxaradii fircoon waxa weeyaan uu adeegsaday ya dee waxaa waxa waxaa ilaahay ugu khatimay khayr soo ma a gaalay ahaayeen dabeedna way islaameen way islaameen waxa uu yidhi Eh, rasuulkeena alayh salaatu wasalaam waxaa saxiix lbukhaari kaga sugan inuu nebigu nin nin yahuudi ah oo dhalinyaro ah uu u tegey ya oo nebiga u shaqayn jiray ayaa jiray dabeedna uu xanuunsanaya markaasuu nebigu deg deg intuu baxay u tegey isagoo dee naftu ka gurmayso ayuu rasuulku gaadhay sal alla alay wasalam markaasuu rasuulku wuxuu ku yidhi islaam oo laa ilaha illa allah dheh markaasuu aabihii oo ag fadhiya ayuu saa waagay markaasuu aabihii wuxuu ku yihi aic abalqaasim ha rasuulka ateec dabadeedna uu ashahaatay in yar kadibna waa dhintay rasuulkeena wuxu uhi sal allau alayh wasalam alxamdu lilahi aladii anqadahu bi min annaar ilaahay baa mahad leh sababtayda kaga badbaadiyey maxay naar kaga badbaadiyey <clears throat> marka waxau xadiisku daliilu yahay insaanka iyo adwaarta uu marayo ee waxa weeyaan abuurkiisa uu marayo ilahay baana qur-aan ku sheegay walaqad khalaqna alinsaana min nudfatin min sulaalatin walaqad khalaqna alinsaana min sulaalatin min tiin uma jacalnaahu nudfatan fii qaraarin makiin uma khalaqna anudfata calaqatan fakhalaqna alcalaqata mudqatan fakhalaqna almudqata cidaaman fakasawna alcidaama laxman uma anshaanahu khalqan aakhara fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin rasuulkuna sala allahu alay wasalam sidaas ayuu ayuu ku fasiray nacam eybka iyo in la rumeeyo malaa'igta iyo inay ka mid tahay kuwa arxaamta loo wakiishay inuu qofku dhaaran karo isagoo la dhaarin isagoo la dhaarsanin oo dhaaro aan la odhanin ya nabigu muxuu yihi fawladii fawladii laa ilaaha hayruhu soo ma saasuu yihi nebigu alayh isalaatu wasalaam ana alacmaala bilkhawaatiim inay tahay oo khaatimada ay ku xidhan tahay inuu qofka muslimka ah looga rabo inuu jamciyo bayna alkhawfi waalraja wa man axsana an yakhaafa suua alkhaatima iyo in suu lkhaatimo qofku uu ka boqo acmaashu inay tahay sababa dukhuuli ljannati aw innaar inay tahay qofki ilaahay isagoo shaqiya uu xukumay inuu shaqiya alla xukumayna ma oga cidina xaalkiisa inaanay ogeyn waay naam macnaha xadiisku waa iska cadiya waan filaya matniga mar kale maynu ku celina nacam waay wuxuu yidhi sheekhu imaamu nawowi raximah alxadiis alkhamis can ummi lmuminiina caaishata radi allahu can ummi lmuminiina ummi cabdillahi caaishata radi allahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu yidhi man axdata fii amrina hada maa laysa minhu qofka diinteeda kusoo deriya waxaan ka mid ahayn ee kusoo dara fa huwa raddun ay marduudun waa mid lagu celinayo rawahu lbukhaari wa muslim wa fii riwaayatin limuslim riwaaya muslim leeyahena waxay sheegaysaa man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun qofka camal sameeya camalkaana diinteeda aanu boos ku lahayn iyo sharcigeeda fa huwa raddun ay marduudun calayhi waa mid lagu celinayo oo aan laga aqbalaynin oo aan laga aqbalaynin xadiiskani wuxuu ka mid yahay axaadiista culamadu tilmaameen in islaamku uu ku wareego ahlulcilmiga qaarkood ay tilmaameen waana aslun min usuuli eh, miisan alacmaal daahira culimadu xadiiskani waa xadiis cadiima waxaanu asal u yahay waxa weeyaan acmaasha waxa weeyaan iyo iyo qiimaynteeda daahirka marka laga eego waxaa kaloo asal ku yahay xadiiskani fii raddi kuli bidcatin wa kuli mukhtaracin mima laa yuwaafiqu qawaacid shariica in la radiyo waxa weeyaan wax kasta oo bidca ah oo aan sharciga qawaaciddiisii aan waafaqaynin deliilna looga hada alxadiidu qaacidaة cadiima min acdami qawaacid اddiin wa acamiha nafcan wayanbagii xifduhu waxaa haboon in la xifdiyo wa ishaacatuhu waisticmaaluhu fii ibطaali almunkaraat wa huwa min jawaabici kalimihi alayhi الsalaau wasalaam wadalika anahu sariixu fi raddi kuli bidca wa kuli mukhtaracin mima laa yuwaafiq qawaacid sharica rasuulku sal اlahu alيh wasalam waxa uu xadiiskan tilmaamayaa caaishan ay ka warinaysaa abcan caaisha radi allahu canha waa sidiiqa bint sidiiqa wa xabiibatu rasuuli اlahi sal اllahu alيh wasalam ya waa nebigu alayhi salaatu wasalaam dumarkiisa gabadha ugu jeclaa weeyaan nebigu alayhi isalaatu wasalaam umu cabdillaahi marka la leeyahay inan may dhalin waxba may dhalin caruura culamada qaarkood baa yihi dhicis bay dhashay laakiin sax maaha sax maaha naam waxay ku tiri dumarkaaga dhammaantood kuniya ay leeyihiin aniga maxaan kuniyo ka dhigtaa markaasu wuxuu ku yihi nebigu waxaad kuniyo ka dhigtaa igtanii bibni ukhtika cabdillaah cabdilaahi isku kuniya uma cabdilaahi baasaa loogu bixiyey cabdullahi bnu zubayr oo ay dhashay ayo asmaa bintu abi bakrin radia allahu taala canha rasuulku sala allahu alay wasalam qabla alhijra ayuu guursaday fadli aada iyo aad u badan baa usoo arooray caaisha radia allahu tacaala canha fadaa'il cadiida ayaa usoo aroortay axkaamta ay khaaska la tahayna waxaa ka mid ah cidda caaisha ku durta maanta caaisho cidda durta ee wixii asxaabul ay ku dureen ku durta culimadu waxay sheegeen inuu diinta ka baxayo milada inuu ka baxaayo oo gaal noqonayo nacam marka waxay dhimatay caaisha radi allahu tacaala canha kontonkii hijriga ayay dhimatay can niyafin bacda alhamsiin can niyafin wa sitiina sana dhowr iyo dhowr iyo lixdan sano iyadoo ah ayayna dhimatay <coughs> kontonkii hijiriga kadib bay dhimatay waay xadiiskani culimadu waxay dhahdeen xadiisu inama alacmaalu biniyat waa inaga culimada qaar ka sheegnay inay yidhahdeen axaadiista islaamka usuushiisu ku dhisantae madaarkeeda uu ku wareegaya waa saddex xadiis inama alacmaalu biniyat iyo xadiisu man axdisa fi amrina ma laysa minhu iyo ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayinun xadiisu nucmaan ibnu bashiir oo inoo iman doona xadiiskani markaa waa miisaan lagu miisaamo acmaasha muu dusheeda lagu miisaamo acmaasha daahirkeeda ayuu miisaan u yahay inama alacmaalu biniyaatna acmaasha baatinkeedu daliiluyahy si kale haddaanu dhahno cibaado kasta oo alla loogu dhawaanayo laba shardi baa u yaalla laba shardi ayaa u yaalla labada shardi maxay yihin waa alikhlaas in alla loo barax tiro oo aan wax shirkiya lagula imanin iyo in cibaadadaasi nebiga lagaga daydo mutaabacatu nabiyi sal allahu alayh wasalama fiiha labadaa asal bay culimadu idhaahdeen ayay islaamnimada ku dhisantay labadaa asal ayay islaamnimada ku dhisantay ayay islaamnimadu ku dhisan tahay <clears throat> xadiiskani markaa wuxuu daliil u yahay bidco kasta oo bini-aadanka dadku ay la yimaadaan oo rasuulka sala allahu alay wasalam sharcigiisii aan boos ku lahayn inay marduudo tahay inay marduuda tahay sidaa awgeed hadduu qofku weyse uu yidhaha waan weysaysanayaa aw cibaadaadkii kayfiyadoodii bedelo sifadoodii bedelo arkaantoodii bedelo awqaaddoodii bedelo muxuu noqonayaa de qof bidca layi muu noqonaya soo ma ha markaa laga aqbali maayo laga aqbali maayo walihaada rasuulku sal allau alay wasalam saxaabigii saxaabigii udxiyada qalay waxa weeye saxaabigii udxiyada qalay waktigeedii wakti aan ahayn nebigu wuxuu ku yihi shaatuka shaatu laxmin shaatadaadu waa shaatu laxmin bu ku yuri nebigu alayh isalaatu wasalaam yani udxiye maaha leanna muxuu khilaafay watigii waktigii sharcigu u dhigay ayuu khilaafay marka waa inaad cibaadada aad ku waafaqdo sifadeeda kayfiyaddeeda arkaanteeda waxa weeyaan waktigeeda makaankeeda waa inaad ku waafaqdo sharciga waa inaad ku waafaqdo sharciga jinsigeeda cadadkeeda waa ina sharciga kuwaafaqdo marka bidco kasta oo sharciga lagu soo daro sidaas ayay u tahay marduud ay u tahay marka xadiiskani saas u yahay xadiis asal usuusha islaamka ka mid ah waxaa kaloo xadiisku tusinaya culimadu yidhaahdeen ana nahya yaqtadi alfasaad haddii sharcigu wax diido waxa uu diiday inuu keenayo shaygii la diiday inuu buro ayuu ayuu haddii wixii la diiday aada samayso inuu buro radduna waa marduudun wa min tacbiiri min ilaaq masdari wiraadati ismi mafcuul khalq bimacna makhluuq naskh bimacna mansuukh yani waa bailun gayr muctadin bihi wey waxaan la tirsanayn weyaan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay idhahdaan dadka qaarkood inay idhahdaan inay idhahdaan anigu bidco samayn maayo omaan soo derrin anigu bidco axdatha waa soo derriya oo soo kordhiya laakiin anigu bidco qof kale soo derriyaan samaynaya bidca qofka la soo daraya samaynaya tiina nebigu waa sheegay sal la alay slam wuxu man camila camalan laysa caleyhi amruna ninka sameeya camal aan diintayada asal ku lahayn oo aan daliil loogahayn fahuwa raddun ay marduudun ah, riwaayada baqay waxaa ku soo aroortay man axdasa fi diinina maa laysa minhu fahuwa raddun yani amrina bay ayay sharaxaysaa amrina ayay sharaxaysaa walihaada waa inuu qofku ka digtoonaado bidaca dhammaanteed uuna ogaado in camal oo aan sharciga boos ku lahayn oo aan deliil looga haynin oo aanu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu rabbigii ku caabudin oo aanu wax axkaamta sharciga aan soo aan aan ku jirin deliilla loo haynin inuu waxa weeyaan marduud yahay waa inuu ogaado oo uu aad iyo aad isaga dheereeyo waxay ku tusinaysaa bidcada iyo inay xaaraan tahay in sharciga wax lagu soo dariyo sharciga iyo inuu kaamil yahay oo aanu u baahnayn in wax lagu soo daro in camalka saalixa ahi aanay ku filayn keliya inaad niyo wanaagsan u samayso camalka saalixa ah kuma fillo keliya inaad niyo wanaagsan u samayso ee waxaa lagama maarmaana niyada wanaagsan inaad ku darto muwaafaqatu sunna inay sunnadii nebiga waafaqday iyo sharcigiisa walihada baa rasuulku sal allahu alayh wasalam saxaabigeenu hadda sheegaynay ee salaada ciidda ka hor gawracay salaaddii ciidda ka hor gawracay udxiyadiisii nebigu wuxuu ku yihi shaatuka shaatu lami shaatuka shaatu laxmi ha yani ka heli maysid ajarkii waxa weeyaan udxiyada ka heli maysid udxiyana ku noqon mayso waxaa kale culimadu idhaahdeen waxa xadiisku daliilu yahay niyo sida aynu sheegnay niyo wanaagsan oo keliya kuma filla shayga waa in sunadii rasuulka sal allahu alay wasalam aad waafaqdo sunadii rasuulka sal allahu alay wasalam aad waafaqdo waa inaga sheegnay saciid ibnu musayib raximahullah inuu ninku yidhi salaada subax kadib aad tukanaysa jooji muxuu ku yidhi ayucadibuni allahu ayucadibuni yucadibuni allahu bisalaa ilahay ma salaadii igu cadaabaya markaasu wuxuu ku uri la walakin yucadibuka esh calaa mukhaalafati sunna sunada rasuulka sala allahu alay wasalam khilaafkeeda lagugu cadaabaya waayo nebiga hadyigiisii ayaad khilaaftay nebiga hadyigiisii ayaad khilaaftay ninka maalan yowm ljumca ku khasisa maalan soom ku khasisa iraa maalinka anigu waan soomaya ama maalin aanu nebigu cibaado kukhasiin ku khasisa waxaanu leenahay ma daliil a walow waa cumuumaadka shareecadan haystaa inuu yidhaahdaa kuma filla waa inuu waa inuu waxa weeyaan ku taqayido camalkii nebiga alayhi isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa waa inuu ku taqayido waxaa kale u daliil tahay bay culimadu yidhahdeen xadiisku u daliil yahay in haddii xaakim uu xukun xukumo xukunkaasina <clears throat> xukun xaqiiqada khilaafsan uu yahay inaanu xaq ku noqonayn sidaas nebigu wuxu laysa caleyh amruna fahuwa rad marka xadiidkani saasuu yahay qaacida cadiima oo min qawaacid sharci selafkuna aad iyo aad ayay u nashrin jireen oo ugu dadaali jireen xadiikan oo ugu dadaali jireen xadiiskan waxaan tilmaami lahaa intaanan khatimin xadiiska aynu soo marnay cabdullahi bn mascuud ina axadakum yujmacu fii batni ummihi qadariyadu way inkiraan xadiiskaas qadariyadu nufaatu lqadar way inkiraan mid camr bn cubayd la odhan jiro mubtadicadii waaweyneyd ka mid ahaa ayaa waxa uu yidhi sida khatiib wariyey low samictu lacmasha yaquulu haada lakadabtu haddaan acmash maqli lahaa sulayman ibn miraan acmash waa culimadii xadiiska weshay nin ka mid a ah. haddaan maqli lahaa waan beeni lahaa walow samictu zayd ibnu wahab yaquulu haada zayd ibnu wahab oo xadiiska ruwaaddiisii kamid oo acmash ka qaatay haddaan ka maqli lahaa xadiiskana yaquulu haada maa ajabtuhu maan ka aqbaleen walow samictu cabdillahi bn بن bal hadda dalaalada u fiirso walow samictu cabdillahi bn mascuud haddaan cabdillahi bn mascuud oo yaquulu haadaa odhanaya hal hadalkaalena oo nebiga ka warinayana aan maqli lahaa maa qabiltuhu ma aqbaleen walow samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam la raddatu haddaan nebiga alayh isalaatu wasalaam oo warkan sheegayo maqli lahaana waxba kama jiraan warkaasaan ka ohan laha nebiga alayh isalaatu wasalaam allahu mustacaan walow samictu allaha tacaala yaquulu hada laqultu lahu laysa calaa hada akhadta hada fajir maarata aalin fi bidca aalin fi lbidca aalin fi lbidca camr ibn cubayd nin zuhdi badan buu ahaa dad badan oo maanta joogaana way ku dagmeen maalin dhaweed waxaan maqlayay nin khatiiba oo sidee u ammaanayo oo ma garanaysa waya laytahu carafahu waya laytahu carafahu laa yaqur selafka nin nin kamida lagu yuri hebel waa nin cibaado badan ibtidacada kamid markaasu wuxuu ku yidhi laa yaguranaka tanasukuhu wa zuhdu ari aan ah ha ku dagsoomin buu ku yihi sida khushuucdiisa iyo magarasa ha ku dagsoomin belaa u qarsoon ah, fiihi nuqnuuq ma garata belaaya u qarsoon ah, baaraka allahu fiikum marka waa in bidcada iyo ibtidacada laga digdoonaado subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk